camalkan waa kee waxa weyaan rafcu lsmi wa nasbu lkhabar camalkaas waa lasoo sheegay wathaaliu qismiga oo saddexeeya macnaha saddexdii qaybood kii ugu horeeyaa saddex loo sii qaybiyey ee kii koobaadaan ku jirna oo kana yakhwaadeeda ahaa sagaasaa saddex loo qaybiyey marka laga fiiriyo shardi ma u baahan yahay camalfalkiisu mase uma baahna marka labaa noo soo dhammaatay midka saddexaad wa whaaliu qismiga saddexeeya maa qism wey yacmalu camal fala haadalcamala camalkan laga soo hadlayay alladi huwa rafcu ismi wa nasbu lkhabar camalku muxuu yahay ism in la goto khabarna la nasbiyo bshardi an yataqadama calayhi inuu ka hormaro shardigeeduu ku camal falaa maa maada almasderiyatu masderka loo nisbeeyey maada adarfiyatu darafka loo nisbeeyey shardiyuu ku camal falaa shardigaas wuxuu yahay inay ka hormarto ficilkaas maa masderiya darfiya maa laba magac isku darsatay masderiye waa la yidhaah maxaa yeelay ficilka ay gasho ee masder laga dhalaaliya darfiyana waa la yidhaah maxaa yeelay waxay naa'ib ka tahay darfu darafay naaib ka tahay labadaas magacay markaa laisku siiyey ma almasderiya adafiya marka nuucaas ama qismiga saddexaad marku camal fala shardi waxa ah inay ka hormarto maa masderiya darfiya wa huwa qismigaasuna daama keligeed wey daama keligeed ficilkaas daama isimna waa rafcistaa qadarna waa nasbiya laakiin shardi waxaa ah inay ka hormarto maa almasderiya adarfiya naxwu maa muddada duntu aan daa'im ahay xayan midkii nool wawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya wuxuu ii dardaarmay salaad iyo sako inta aan daa'im ku ahay mid nool marka maadu waa maa masariya darfiya dumtu ficilkii weeye shardiga waa haysataa tacdaasu waa isimkii macalka laga rafcinaa xayana waa khabarkii masderaa laga dhalaalinaa oo maada iyo waxa ay gashay taqdiirtu waxay noqoneen muddata dawaami xaya mudata dawaami muddada aan daa'im ku ahay xayan mid nool mudda waa waay waa waqtigii ay ka aheed naaibka dawaamna waa ficilka masderkiisii ah, ficilka masderkiisii mudata dawaami xayan hadda fiiri dawaam waa masder soo maaha masderkii daama sidii daamu camal falaa mudata dawaami dawaami isimkeedi waaya mutakalimka u idaafaysan xayanna waa khabarkeedii mudata dawaami xayan sidii ficilku camalfala masderkuna camalfala dhammaan afcaashan waa sidaas wixiiba masder la wey wixiiba masder leh wixiiba masder la wey muddata dawaami xayan saasaa loo soo qadara maxaa loogu magacaabay maadan masderiya darfiya wasumiyad waa lagu magacaabay ma maadu haadii tanaad masderiyatan maxaa yeelay liannahaa maadaas tuqadaru bilmasderiya lagu qadara wa huwa masderkaasun addawaam weye dawaami waa naga waxaa la yidhi masderka waxa lagu qadara waa ficilka ee maadu masder ma leh maxaa loo leeya masdera lagu qadaraa waxaa loo leeya ayada u sababa in masder la dhalaaliyo in masder la dhalaaliyo ayada u sababa maana iyadu masder ma leh xaraf masder ma leh waxa masder kaleo masderka laga soo dhalaalina waa ficilka laakiin yaa u sababa masder in laga dhalaaliyo waxa u dhalaa waxa u maada khalaas maadaama sabab noqotay saasaa loo leeya لأنaha maada تqadr waxa lagu qadara bاmsdri whuwa msderkaasuna adawaamu waa dawaam wasumiyad waxaa kaloo maada lagu magacaabay ظarفiya maxaa loogu magacaabay lنiyaabata inay naaib ka tahay darteed can ضarفi ضarف wahuwa ضarفkuna almudtu wey markaas markii la dhalaalay maxaa lyidhi mudta dawaami xaya ويجuuز waxaa ku banaan في khabri hadiه الأفعاal intaasu nusqooyinka dabcadan aan hayo waa ka maqanta iiriy wayajuusu waxaa ku banaan waa matnigii matnigii iyo sadar barkiis ka lumay wayajuusu waxaa ku banaan fii khabari haadihi alafcaal afcaashan khabarkeeda intaasaa ka luntay wayajuusu fii khabari haadihi alafcaal afcaashan khabarkeeda waxaa ku banaan an yatawasada inuu dhexdhexaysto baynaha bayna alafcaali afcaasha iyo wa bayna smiha isimkeeda afcaashan khabarka ay nasbistaan haddaan wax manciyaa jirin oo maanic usan u diidin waxaa bannaan khabarku inuu kala dhex galo isimka iyo ficilka asalku wuxuu aha ficilku inuu u horeeyo isimku ku xigo khabarkuna u dambeeyo asal saasaa aheed waa inuu ficilku horeeyo isimku ku xigo khabarku u dambeeyo saasaa asal aheed waxaa bannaan khabarku inuu isimka ka soo hormaro oo uu kala dhex galo ficilka iyo isimka saasaa banaan wayajuusu waxaa ku banaan fii khabari haadihi alafcaal afcaashan khabarkooda an yatawasada inuu dhexdhexaysto baynahaa afcaasha iyo wa bayna smiha isimkeeda wadalika tusaale naxwu wa kaana xaqan mid sugan waxa ahaaday xaqaasoo calaynaa korkeenna ahaaday nasrulmuminiina muminiinta loo gargaaridooda ilahay wuxuu leeya wa kaana nasrulmuminiin kaanada isimkeedu waa nasrudaas nasru mudaaf hadana almuminiina mudaaf ile jamckursaarmiyadaas ku jirayn xaqantu waa khabarkii kaanada oo hormaray calaynaana qaacidadii iskaga wad ah, lna ah, shubha lna ljumla dhe lna اljumla wa shibha اljumal bacda nakiraati sifaatu wa bacda almacaarifi ahwaal ka sifee marka wa kaana marka wuxuu noqonaa ixraabku muxuu noqonaa wa kaana nasru lmu'miniina mu'miniinta loo gargaaridoodu wuxuu ahaaday xaqan mid sugan wey mid sugan oo aan shaki lahayn xaqaasu alaynaa korkeenna ahaaday in muminiinta aan u gargaarayna ilahay wuxuu le waa suganta wax yar oo shakiya male maxaa yeele ilaahay ballankiisa wey ballankan alla kama baro marka xaqan ay haabitan laaziman laakiin ilaahay waxba cidna kuma waajibido isaga isaga wax isi saara waa xaq asagu iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo yidhi salii in jahilti naasa canaa wa canhumu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun qasiido dheer ayay ahayd oo nin la dhihi jiray samawal ibnu caadiya oo yahuudi ahay oo jaahili ahaa ee miilaadiyada amase hijriyada ka hor ilaa lixdan iyo laba sano ka hor dhashay ninkaas ayaa gabaygan lahaa gabay dheer oo dhowr iyo labaatan baydu ayuu ahaa oo sida alifyada uu sida kawaakibkaa idinkugu qoran ay ka bilaabanayday ida almar'u lam yadnas min allu'mi cirdahu fakullu ridaa'in yartadiihi jamiilun wain huwa lam yaxmil cala nafsi daymaha falaysa ilaa xusni thanaa'i sabiilu wuxuu yidhi idaa lam yadnas ilmar'u qofku hadduusan ku wasaqayn lam yadnas hadduusan ku wasaqayn min allumi baqiiltinimo cirdow sharaftiisa qofku sharaftiisa hadduusan baqiiltinimo ku wasaqayn fa kullu ridaa'in go' kastoo yartadiihi uu garbaha ka hudo jamiilu waa qurxoon yah mar haddaan baqiiltinimo lagu tilmaamay mara uu hudo kastaaba waa ku qurxoon yah wa in lam yaxmil huwa wain lam yaxmil qofku hadduusan ku xambaarin cala nafta daymaha gardarradeeda daa'imka asalkiisu waa dulmiga haddana waxaa loola jeedaa nafta in lagu qasbo waxyaalaha ay dhibsayd oo makaarimul akhlaaqa ah ee deeqsinimadii ka mid taha sabarkii dulqaadkii xafiiskii wa in lam yaxmil hadduusan ku xambaarin qofku lam yaxmil cala nafsi hadduusan ku xambaarin daymaha la dulminteeda falaysa ilaa xusni athanaa'i ammaan wanaagsan sabiilun wadda uguma sugnaan gabar ayuu soo doonay rag kalena waa soo dooneen gabadhiiyu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo intaadanna kala dooranna kala baro anigana ibaro nimankana baro qofku markuu shayga caalim ku yahay ayuu kala dooro karaa laakiin qof shayga ka jaahil ah midka fiican iyo midka xun ma kala yaqaan marka war nimanka iyo annaga na kala garo gabadha sidaasuu ku leeyahy wuxuu yidhi sali weydii waa ficlu amar oo sa'ala ka yimid oo mufrada mu'anahaa uu kula khidaabayo laba mafcuula saala qaadata mafcuul awalkii waa annaasa mafcuulu thaanigiina waa jarmajuurka cannaa wa canhumu jahiltii mafcuulkeediina waa xadfan yaho xaalana wa xaalahum weeye sali weydii annaasa dadka cannaa xaggeenna iyo wa canhumu xaggooda in jahilta haddaad jaahil ka tahay xaalanaa xaalkayaga iyo wa xaalahum annagaa xaalkayaga iyo iyaga xaalkooda haddaadan kala garanayn adoon wax kala galayn wax ma doona kartide horta dadka weydiyo na kala baro falaysa sawaa'an kuwa sinsiman ma nin caalimun caalim iyo wa ay jaahilun qof jaahil ah qof jaahila ah iyo caalim ma sinna marka adoo jaahilah ma kala doora kartid oo macnaha aan annaga iyo ayaga aanna kala oqon oo xaalka iyaga ka jaahila marka marka hore na kala baro leeyahay ujeeddadu waxay tahay baydka loo keenay laysa khabarkeedii waa ka soo hormar isimkii sawaa-an taas wey isimkeedii waa ka dambeeya waa caalimun wa wajahulun oo ku cadfan marka khabarkii ayaa kala dhex galay ficilkii iyo isimkii ayuu kala dhex galay wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inay hormaraan akhbaaruhuna afcaashan khabaryaalkooda calayhina afcaasha ay ka hormaraan ilaa layse maahane iyo wadaama afcaashan dhammaan khabarkoodu waa ka hormari karaa ficilkuba ka hormari karaaba marka laga reebo laysa cala alasaxi waa sida ansaxay khilaaf a ku jira layse ma ka hormari karaa mise kama hormari karo wa daama taas waa biitifaaqin daama khabarkeedu uusan ka hormari karin waa laisla ogoliye ka qawlika sida inaad tiraahdo caaliman caalimu kaana zaydu zayd ahaaday hadda caaliman waa khabarkii kaana kaanadii lafteedu waa ka horreeya ولتصاريف هذه اlafcaali wayahbutu waxaa u sugnaanaa litasaariifi haadihi اlafcaali afcaashan la gedgedintooda min almudaarici laga gediyo wاlmri wاlmasderi amase waxaa tira tasaariiftaasoo min almudaarici ah wاlmri camar ah wاlmasderi masder ah wasmi اfaacili ah oo inta maadigii laga soo gediyo mudaaric loo gediyo mudaaric laga gediyo amar laga dhigo masder laga dhigo isim faacil laga dhigo waxaa u sugnaanaa maakii lilmaadi u sugnaado min alcamali camal ah sidii maadigu u camalfalaayey ayay u camalfalayaan kuwa kalena oo mudaaric iyo amar iyo masder iyo isim faacil ah laakiin ism mafcuul ma leh naxw xataa yakuunu ilaa ay ahaadaan muminiina iiri xataa waa xarfu gaayatin wa jarin yakuuna ficil mudaaric calaamatu nasbi waa mee xadfu nuun isimkiina awa ah yakuunu waa wowda muminiinana waa khabarkii calaamatu nasbeedu waa jaxmu bisaamiyadaasa lagu nasbiyey marka mudaaric camal falay wey amarkiina waa kanaa kuunu qul waxaa tiraa nabiga suubanow kuunuu ahaada xijaaratan dhagxaan wadin kale nalama soo bixi kara aakhire bal dhagax noqod dhagax noqda ow xadiidan ama haddaad rabtaan bir xadiida noqda haddii kale wax kaloo qalbiga idinkaga jiro xoog badan noqdo ah. bal in laydin soo bixi waayo in kale hala arkay qowlan nabiga subanow kunuu gaala noqda xijaaratan dhagxaan dhagxaan noqda marka kunuu amarkaas waa camal fala isimkii waa wowda xijaaratana waa khabarkii wa tustacmalu waa la isticmaalaa haadihi lafcaalu afcaashaan taamatan xaalo ay tahay hadda afcaashaan naaqisa la dhihi jiray ayadoo taamaha la isticmaalaa ayadoo taam maxaa loola jeedaa ey mustakniyatan iyadoo ka deertoon can ilkhabari afcaashan awal markay naaqiska aheed markay marfuuca qaadato macnaheeda lama fahmi karo ilaa qabarka la sheego hadda haddaan ku idhaahdo kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday ma waxaad fahantaa la arkaa lama arko laakiin afcaasha aan naaqiska ahayn markay marfuuc qaataan macnaa waa la fahmaa hataa hadduu mucadayo maxuul qaato daraba zaydun zaydaa garaacay aad leeda hadda maxaad fahamtay zayd inuu wax garaacay tariixa ka dhiman qofku garaa ah macni waa fahmi markuu marfuuca qaato ficilka caadiga laakiin afcaasha naaqiska markay marfuuca qaadato waxba laga fahmaa ilaa mansuubka la sheego ah waxba laga fahmaa marka afcaashan inta naaqisnimada ka tagtay waxay noqotaa tan oo marfuuca marka qaato macnaheeda la fahmaa ah waxaa la leeyahay kaana zaydun zayda yimid ah waxaa la leeyahay soo ma jeedid taama inta noqoto ay ku kaaftoomi marfuucooday ku kaaftoomi macna la fahmi karaa ka soo baxa markaas ey mustaniyatan mid ka deeqtoon canilkhabari ayay noqoneen naxwo wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin culays mid saaxiiba haddii qof dayn lagu leeyahay oo aan iska bixi karin la helo fiiri wain kaana hadduu sugnaado ama uu soo xasilo wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin culays mid u ey waa in xasala hadduu soo xasilo oo la arko qof aan daynka iska bixi karin haye inta shardiyada waxaa xadfan jawaabkeedii ah, maya maya jawaabkeedii annaga naga maan ma xadfana aayadda qur-aan ee macnaha kitaabka inay ka maqanta ah, fa nadiratun ilaa maysaratin de ah, kawaakibkaa kuu dhigaabe fa nadiratun falahu waxaa u sugnaaday qofkaas nadiratun sugid ilaa maysaratin ilaa laga gaaro wakti uu iska bixi karo daynka maysaradu waa qaninimada qaninnimadana waxaa loola jeedaa daynka inuu heli karo soo ma jeedid fanadiratun falahu qofkaas waxaa usugnaaday xaq ku leeyahay nadiratun sugid ma banaano in la xidho ma banaano in lagu dhego oo la idhaha keen daynka halkuu ka keena maba hayee hilibkiisu kuu jara marka fiiri wain kaana duu cusratin hadduu soo xasilo qof culays u saaxiiba fakri u saaxiiba waa hadal la fahmi kara soo maa kaanadaas waa ficil taamaa aacilay qaadeen marka ism qaadan ma faacilkeedu waa kee duudaas aacilkaasay rafcisan aacilay ah, qaadane waa in xasana wey fa subxaana allah ilaahay u ilaahay nastaha oo u tasbiixsada xiina tumsuuna markaad galabtii gelaydaan duhurkii casirkii maqribkii wa xiina tusbixuuna markaad subxii gelaydaanna salaaddiis wax tukada ir amsaa iyo asbaxa waa taa maanta ah. ficil mudaaric cadi oo faacil qaada ay noqdeen subxaana allah ilaahay nastihidda u laaiqaa nasta oo u tasbiixsada xiina waktiga tumsuuna aad galabtii gelaydaan markaad galabaysaydaan oo aad aragtaan qoraxdu cirka dhexbartankiisa inay ka iilatay duhur tukada casir tukada hadhow haddana maqrib tukada cisho tukada xiina tumsuuna waa intaas wa xiina tusbixuuna waagu markaad baryaydaanoo subaxdii gelaydaanoo waagu baryo ayadana ilaahay nasteho salaadii subax tukada waxaa kaloo lagu fasiraa subxaan allah ilaahay nastaa xiina tumsuuna markaad galabtii gelaydaan bacd alcasira oo waxa weya bacd alcasr marka la gaaro adkaaru sabai adkaaru masaagiyaa la ska raba adkaaru masaagiyaa la yska raba waxiina taduluuna waxiina tusbixuuna marka subaxdii aad gelaydaan adkaaru sabaxiyaa la yska raba ilaahay xusa wax badanoo qur-aanku ku celceliya labadaas waqti waktiga qoraxdu dhici rabto aayad weyn oo ilaahay maamulkiisa kutusayda ayaad arkaydaa markay soo baxaydana sidoo kale war ilaahay nastah labada waqtiba si gaara ah ula qasta tasbiixda waqtigaas xiina tadkuluuna markaad gelaydaan fi sabaaxi wa xiina tadkuluuna markaad gelaydaan fi lmasa hadda fiiri marka tus tumsuuna waxay qaadatay faacil waa wowdaas waa afcaal lkhams macnaheed waa la macnaheed waa taan kuma baahna qabar tusbixuuna wowdaas waa afcaal khamsa wowdaasa faacil marka markii uu fasiraayo xiina tadkhuluuna fi sabaax wey maxaa la rabay inuu yidhahdo xiina tadkhuluuna fi lmasa inuu yidhahdo oo uu hormariyo masaaga ilaa aayadda masaagaa horreeye saasaa la rabay laakiin nuskhada gacantiisa uu ku qoray saasaa ku qoranay mualifka ma ahan in dad kale qaldeen mualifkaa sida u qoray kawaakibka saasuu leeyahy waay ilaa zaala un maahane iyo wafatia iyo walaysa halkaa laga soo reeba istinaas halkaa laga soo reeba wa tustacmalu waa la isticmaalaa haadihi afcaal afcaashan taamatan xaalay tahay ay mustakniyatan xaalay tahay mid ka deeqtoon can ilkhabari ilaa zaala un ma ahan weligeed zaala naaqisayn ahaane weligeed zaala taam noqome wa fatia ilaa fatia maahane fatia weligeed noqome waxaan rabaa weligeed noqon me fatiha ah, tam naaqisay ahaaneen walaysa layse maahane layse weligeed taam noqon me naaqis unbay ahaaneen saddexdaas ficil marka fa inahaa saddexdaasu mulaazimatu waa mid laazimta linaqsi weligood naaqisay ahaadaan saddexdaasu naqsiga laazima laakiin zaalada zaalo waxaa jirtaa oo mudaariceedu yahay yazaalo iyo maadigeedu waa zaalo oo mudaariceedu yahay yaziilu iyo zaala mudaariceedu yahay yazuulu ee waa midde midayadu middaa naaqiska waa midde zaala mudaariceedu yahay yazaalu zaala mudaariceedu yahay yaziilu zaala mudaariceedu yahay yazuulu ah, waa yafcalu iyo yafcilu iyo yafculu soo ma jeedo waa kee waa zaala yazaalu walaa yazaaluuna fiir aayadda qur-aan waa midda mudaariceedu yazaalu ku socdo ah, labada kale maaha soma jirtid labada kale maaha waa inaad ogaataa sidaasaad leedahay zaalada ma zaalada mudaariceedu yahay yaziiru hal mafcuulay qaadataa zaalada mudaariceedu yahay yazuulu waaba iska ficil laazimaba waa iska ficil laazima wa taktasu kaana kaana waxay kaas noqotaa biumuurin dheh arrimay khaas la noqota qaacidadu waxay tahay kullu adawaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um adawaad kastoo isku qaab u camal fala mid asala heleeyin ohooya kullu adawaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um adawaad kastoo isku qaab u fala mid um ah ama asal ay leeyihin kullu adawaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um adawaad kastoo iskhulqaad camal fala mid asalahay leeyihi waadawaatu haada albaab kaana marka adawaadka kaana iyo akhawaadeeda asal waxaa kaanada marka waa inay khasaais u gaara yeesho khasaais gaara hooyada gabadheeda wax sifa ay kala gaartay waa in laga hela sooma ma dhici karta inay gabadhu tiraa sifa kastood leedahay anna waa leeg ma dhici karto marka ugu dambeed waxaa imaanaysa waa kaa weyn waxay leedaha anna waa weyn ya ha ma wadaadkii yiriya anoo sideetan sano jira hadda waa sideetan aan hooyo iyo aabbe xeebtaan warshi kula kulmayu ayagoo soddon soddon sano jira ayagu waa soddon jiriyo aniguna markaa sideetan an ka faw a taas waxa weeyaan macnaa banu aadamku fahmi kara maahan soo ma oo sax noqon kara ama se hooyo iyo aabbe markay isguursanayeen anaaba labada gambar u dhigay oona war sheekaystoo isguursada aad i dhashaan aniga ayu khayr ilaah khayrardaygaadi toosi ir sideetanaan jiray iyagana markaan la kulmay maba aysan qaan gaarin ahayd sheekh ah. <laughs> mogda hadal qorana la yaqaan hadal qoran w ah. aabbe iyo hooyon qaan gaarin hadda ka warrama annaan sideetan jirtay marka waxaas waa iska quraafo oo been waa been un um oo la rabo dad in xoogaa waxa weeyaan maskaxdooda lagu rogo eh, saxiix ma noqon karto gabaru ma dhigi karto hooyo kugu filan iyadoo rusheeda ma dhigi karta ah, maya marka hooyadu waa inay sifo dheerata soo maha likulli adawaatin ittafaqa camaluha laabudda lahaa min um wa umu hada albaab kaana walaabudda lahaa min khasaais wa min khasaa'isiha marka qaado ah, khasaa'isteedii qaado wa taktasu way khaas noqotaa kaana kaana biumuurin ay la khaas noqotaa horta soo qadaro sharxa kuugu daray ah, wa taktasu kaana yay ka khaas noqoneen can akhawaatiha walaalaheeday ka khaas noqoneen axkaam u gaar ah yeelaneen wataktasu kaana way kaas noqotaa can akhawaatiha ay ka kaas noqotaa biumuurin ay la kaas noqotaa ka bedelo bijawaasi siyaadatiha siyaadadeeda inay banaan tahay la kaas noqota ziyaadadeed inay banaan tahay waxaa loola jeedaa ziyaado lafdan waa macnan ay ziyaado u tahayo maadinimo tusi me o marfuucna loo tiirima faacil iyo isi midna qaadama wax ay rafcayd waxay nasbayda midna lama arko wax ay rafcayd waxay nasbayd lama arko keliya takiiday faaiideyna oh, adkayn un hadalka la adkayna bis wax rafcime wax nasbime kalaamka haddii laga saaro macnuhu isbedelima keliya takiiday faaiideyna wataqtasu kaana waxay la qaas noqotaa bijawaazi ziyaadata ziyaadadeeda banaanashadeeda waxay kala qaas noqonayan arrimahaas walaalaheed afcaashii kaloo lamidka ahaa ayay kala qaas noqonayan laakiin shuruuday leedahay bishardi an takuuna bilafdi maadi lafdulmaadi inay ahaato shardigeeday ku kaas noqoto ayadoo mudaarica ma noqoto ziyaado ayadoo isim faacila ayadoo amara ma noqoto ayadoo masdera ma noqoto markay ziyaadada noqonayda lafdulmaadi waa inay o wa an takuuna waana inay ahaato fii xashwi lkalaami hadal dhexdiisa maxaa loola jeedaa fii xashwi lkalaami hadalka dhexdiisa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa siduu shaarixa ku yidhi an taqaca bayna shayayni mutalaazimayni kalmubtaday wa khabarihi naxw zaydun kaana qaa'imun zaydun kaana wاlmawsuul wasilatihi naxwu kayfa nukalimu man kaana fi اlmahdi sabiya waxay tahay qaacidadu waxay ku noqotaa zaa'id an taqaca bayna shayayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajruuran laba shay oo islaazimta sida mubtadiya khabaray dhexda ka geli sida siladii iyo mawsuulkii dhexda ka geli laakiin jaar majruur xarafkii jaar iyo majruurka dhexda kamana geli karo kuwaas aad isugu xirany lama kale dhex geli karo dhexdooda lama geli karo marka an taqaca bayna shayayni mutalaazimayni waxaad ku dartaa laysa jaaran wamajruuran waa inaysan jaar majruur ahayn labadaa shardi marka laga hela ayay zaa'id noqotaa naxwo maa shay weyn ayaa kaana axsana wanaag badnaysiiyey zayda fiiri hadda kaanadii meeshay gashay fiiri maa tacajubiya iyo ficlu tacajub iyo dhex gasho maadu waa mubtade axsana waa ficil maadi ficlu tacajuba faacilkiisi waa damiir mustatir waajib u asturan oo maada u laabana zaydana waa mafcuulkii jumladaasaa kabar ah axsana zaydan ficilka iyo faacilka iyo qabarka jumladaasaa kabar ah ficilka iyo faacilka iyo mafcuul biga raba ficilka iyo faacilka ficilku waa axsana faacilku waa damiir mustatir waajib u asturan mafcuulkiina waa zaydan jumladaasaa khabar u ah maada raabidna waxaa ah faacilka axsana marka mubtadihii khabarkii kala dhex gashay sooma jeedi naxwu maa shay weyn ayaa kaana axsana wanaag badnaysiyey zaydan haddaan ka saarna kaanada hadalku sidaas unbuu ahaana maa shay weyn a axsana wanaag badnaysiiyey zaydan zayd isma bedelay watakhtasu way khaas noqotaa aydan noqoshay bijawaazi xadfihaa la xadfinteeda banaanaashadeeda in la xadfo marka la xadfaa maca smihaa wa ibqaa'i khabariha ayada isimkeeda la xadfaa khabarka kaliyaa la reeba taas waa mid laakiin wuxuu ka tegey sharxuna kuugu daray keligeed in la xadfo keligeed oo isimkii iyo khabarkii labadaba la reebo fiiri bijawaazi xadfihaa meeshuu ka yidhi waxdaa keligeed xaalay tahay mucawadan canhaa xaa laga badal qaatay ma ah. keligeedaa laxasa waxaa laga soo ciwad qaadanaa maa zaaida sidaa shaacirka qowlkiisa alcabaas ibnu mirdaas ou yidhi abaa khuraashata yaa abaa khuraasha war abaa khuraashow amaa anta inaad tahay darteed daa nafarin tol iyo qabiilo mid u saaxiib ah miyaad iftakharta calaya iigu faanay falaa tafkar calaya war habaha ii faani fa ina qowmii anigaba tolkay lam ta'kulhum ma aysan cunin addabucu abaarta ee tolkay ma abaaraa layday wuxuu yidhi abaa khuraasha ya abaa khuraasha ninuu la hadla abaa khuraasho abaa khuraasha waa munaada xarfu nidiyaa la xadf abaa khuraasha yaa abaa khuraashata war ninka abaa khuraasho la yidhaahdo amaa anta fiiriya wuxuu ahaa an kunta dana farin uu ahaa markii hore an masderiyaha ku jirta an masderiyaha kaanada waa joogta an kunta taadaasa isimkiiya daana farin daadaasuna waa khabarkii waa asmaa lkhamsa oo lagu nasbiyey aliftaad marka kaanadiyaa keligeed la xadtay maana waa laga soo bedel qaatay maadaas iyo anta isku isku idqaam isku shid amaa anta dhe kunta soo ma ahayn kunta ismu kaanadii tadaasi ahayd markaas waa damiir mutasila haddii la fasliyo waxay noqone amtay noqone kaanadii markii la xadfay a isimkii la fasliyey markii hore mutasilka waxay ahayd kunta markii la fasliyeyna anta saasay noqotay abaa khuraasha yaa abaa khuraasha amaa anta markii hore waxay ahayd an kunta daa mafrin kaanada xadaf maxay noqone anta daa mafarin noqon anta daa mafarin ma kasoo waxaan rabaa an anti masriyadaa joogtee mogta an anta daa mafarin noqone kasoo bedel qaado kaanadii la xadfay ma an ma anta daa mafarin isku idqaan anta iyo maada an ma anta daa mafarin saasay ku timi amaa anta inaad tahay daraaddeed daana farin mid qabiil u saaiiba tol u saaiiba miyaad iftakarta calaya iigu faantay saasaad iigu faane falaa tafcal calaya haba ii faane fa ina qowmi anigaba tolkay lam taakuluuhum dabcu abaaruma cunin adabcu waa dhurwaaga asal laakiin hadda loolama jeedo sanada abaarta oo xoolaa baabi'da oo dadka baabi'daa loola jeedaa adabc baal waxaa jira dhuwaaga oo noocyo badan yahay qaar mid weero weyne la idhaha jira oo arig hadduu soo galo hal neef inta cuna ma joojinayo waxaa dhacda inuu dilo konta hadda neefna ma dhamay karo hadduu yidhaha waa cuna inuu cunta ka maro horta dhiga waa dhiga waa dhiga waa dhiga waa dhiga marka uu meel saaro arigaas baabaasho uu hal neef ka cuno bahalada kaleeto inta u yimaadaan xoolahay hal neef ka qaata waa bahal xasid isagu dabc abaarta marka dadka xoolahay layda saasaa dabc lagu magacaaba abaarta Ah. layntaasa ka dhaxayda hal neef kaa dili ma abarinta tima hmm. marka hadda maxay tahay maxalushaadka beydka kaana la xadfay maxaana la baaqi yeelay isimkii iyo khabarkii ayadiina maa zaaidaa laga soo ciwad qaato wa takhtasu way la qaas noqonaysaa ayda noqoshee kaanadii bijawaasi xadfiha xadafkeeda banaanaashadiisa macasmiga isimkeeda la jirkeeda la xadfo ayada isimka laisla xadfa iyo waa ibqaa'i khabariha khabarka in la baaqi yeelo waxaad ogaatay in keligeed la xadfo oo isimka iyo khabarka la baaqi yeelo tanuna waa mid labaad oo waa maxay kaanadii iyo isimkia laisla xadfa khabarkii keliya la reeba waa xaalad labaad wadaalika kaasu kasiir waa badan yahay marka kaas halkee dhaca qaacidadii maxay ahayd kullu adawaatin itafaqa camaluha laabuda lahaa min um adawaada shardiga oo wax jasmida waxaa hooye u ah in shardiya khasaa'isteeda intaas waxaa ka mid a ayada gadaalkeed kaanada dhacda in layska xadfo ayada isimka qabarka raya la reebo adawaada wax jasmida oo labada ficil jasminaa raba adawaada labada ficil jasmida asal yaa u ah in shardiya marka waa inay khasaa'is yeelato oo inta kale ay uga duwan tahay khasaa'isteeda waxaa ka mid ah ayada gadaalkeed kaanada dhacda kaanada iyo isimkaba waa la xadfaa khabarka kaliya la iska dhiga adawaatu shardi oon waxba jasminna asal waxa waa low adawaatu shardi aan waxba jasmin yaa asal waa low asal hadday u tahay waa inay khasaais yeelato khasaa'isteeda waxaa ka mid a ayada gadaalkeed kaana iyo isimka waa in laisla xadfo oo qabarka kaliya la baaqiyo so uma jeed marka waa khasaais isheshay wey meeshaa wuu ku yidhi wadalika xadfu kaana maca smiha kaana iyo isimkeeda in laisla xadfo wa ibqaai khabariha wa ibqaau khabariha qabarkana la baaqi yeelo tasiru waa badan yahy dalika halkaa lagu ishaara xadfu kaana maca smiha in kaana iyo isimka laisla xadfo in laisla xadfo wa ibqaau khabariha qabarkana la baaqi yeelaa kaiirun waa mid fara badan bacda low iyo wa meesha ugu badanoo dhaca waa halkaas xadafkaas wadalika tusaalihii ka qowlii waa nabiga qowlkiisoo kale calayhi asalaatu wasalaam oo uu ku yidhi ninkii yidhi gabadha rasuulka allow haddaadan adugu dan ka lahayn gabadhii nafteeda nabiga u hibayday nabigu waa fiiriyey sala allahu alay wasalam ila gabar markaad guursayd waa la iska fiiriya kalaas inuusan guursanoo go-aan ku gaar ninkii wuxuu yidhi rasuulka alla haddaadan dan ka lahayn aniga igu nikaax adaa imaamkii muslimiinta ah gabadhaan weli lahayn ayaa weli u ah imaam fasuldaanu weliy man laa weliya lahu waa bukhaarigu sida xadiiska u baabaysa ah, qolaa taxriifidoo yidhaahdeen waxa weeye waa taasay in gabdhaha wadaad meel fadhiya iska nikaaxi karo nabiguba gabadhaas waa ka mid nabiga waxay ka dhigay nimankii muqayiriinta ahaa ee walaweyn fadhiyo kale inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilayhi hadda nabiga wax yar qofka yasana waa kaafir ogow qofka yidhaahda kuwaasoo kale aan nabigu ha gaal weyn muslim ma nabiga wax yar oo la yaso gaal ku noqona qof ama sharaftiisa hoos loo dhigo marka inaad ti nimankaas muqayimiinta shayaadiinta xishood laawiyaalka inaad weligin walaweyn tagtee haddaad tidhahdo aryan ka soo gadaa waa kugu dhagaay waay ku leein gabar maad wadaan kugu xidhan adiga xaalkaaga haddii aad meesha gabar qaraabahad inin degan tahay oo aad soo booqan maagtaan aan suuka xirnayl hadda maarata sida maaragtay kirishbooyada maarata caasiga rara ay ku dhagaay an isku ken xidhan kaas midka le wariyay kaa furan dharka waxma xid yaqaanin anaa xid aqaana weliga kirishbooy maaragta gaari raraya waa noocaas wax dad ay xidhaan kaala sheek kaas sheik tug waa la yaqaan yuusa dharka kaafuro taas anagaa naqaan war isaga tuuga kaale sheik saasay leeyihin waxaas miyaa nabi maxamed ugu shabihi karaa sala alla inna lilahi wa inna ilayhi raaji inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka nabigu imaamkii muslimiintu ahaa xaqu u lahaa gabadhan weli lahay inuu nikaaxiyo gabadhuna weli ma lahayn joogo waa imaam bukhaari si u baabaysta xadiiska ka hor saxiix matnigu ku yaal xadiisku marka ninkii orod wax keen wax ma hayuu yidhi maxuu yidhi nabigu iltamis walow khaataman min xadiid maxay tahay iltamis wax raadi walow kaana ladii taltamisu kaana iyo isimkeedii soo qadar walow kaana aladii waa isimkii haddii aladii silay kaa rabta waa ism mawsuule taltamisu dheh marka walow kaana aladii taltamisuhu midkaa dalbaydaa khaataman faraatiba ha ahaado faraatigo min xadiidin marka khabarka keliya hala reeb haye iyo وقولهم qowlihim carabtu qowlkay yidhaahdeen annaasu dadka majziyuuna waa kuwa la abaalmarina biacmaalin camalyaalkooda dadka lagu abaalmarina in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun ay yidhahdeen carabtu in khayran in kaana camaluhum intaasaa la xaji kaanada isimkeedii in kaana camaluhum khayran camalkoodu hadduu khayr yahay fajazaauhum khayrun abaalmarintoodu waa khayr wain sharan maxaa xadfan kaana isimkeedii wain kaana camaluhum sharan hadduu shar yahayna fajazaauhum sharun abaalmarintoodu waa shar iyo naar wa taktasu way la kaas noqotaa hiye kaanadii bijawaasi xadfi nuuni mudaarica mudaariceeda kaanada mudaariceeda mudaaricaas nuunkiisa nuunkaas xadafkiisa xadafkaas banaanaashadiisa xadafkaas banaanaashadiisa afar mudaaf ilayhi waa gadaal u laqbee afar mudaaf ilayska daba dhacday bijawaazi xadfi nuuni mudaaricaha haadaas waa mudaaf iley mudaaricna waa mudaaf iley nuuntuna waa mudaaf iley xadafna waa mudaaf iley afar mudaaf iley soo maa marka waxaad tidhahdaa kaanada mudaariceeda mudaaricaas nuunkiisa nuunkaas xadafkiisa xadafkaas banaanaashadiisay khaas la noqotaa ah. mudaaricii almajzuumi oo la jasmiyey mudaarica majzuumka shuruud ayuu kuu sheegaa waa goorma in lam yelihaa saakinu waa hadduusan la xidhiidhsan kaanada xaraf reeban in lam yelihaa kaanada ama nuunta in lam yelihaa nuunta hadduusan la xidhiidhsan ama kaanada labada kaa horta u celi karta wl shaaric saakinu xaraf reeban xaraf reeban waxaa loola jeeda al laam tacriifa loola jeeda fiiri lam yakun illaahu lam yakun saw ficil mudaaric majzuuma maaha nuunta lama xadfi karo maxaa dhacay ee laama ka dambayda reeban allahu amsadu waa dhece hadalka marka laisku qabto laamtaas reebana ka dambayda walaa damiiru nasbin damiiru nasbana waa inuusan la xiriirsan damiiru nasbahaasoo muttasilun la xiriira bihaa nuunta damiiru nasbo nuunta la xiriira in yakun hadduu yahay ninkaanu hu masiixi dajaal falan tusallada calayhi lagugu sallidi maa uu yidhi nabigu sala allahu alayh in ykun hu in yakun hadduu yahay ibnu sayaad hu masiixi dajaal falan tusallada calayh in yakun haddaa yakuntaas waa jasmisanta intaa jasmiday laakiin nuunta lagama xadfi karo maxaa yeelay damiiru nas baa la xidhiiray oo qabarkii kaanada wey damiirkaas marka shuruuddu waa imisa marka nuunta la xadfa shuruuddu waa lix lix shardi marka la helaa la xadfi karaa meequu noo dhigay afar mudaaric horta waa inu yahay waxa nuunta laga xadfaa amarka iyo masderka iyo lagama xadfi karo maadiga o nuuni mudaaricihaa majzuumna waa inuu jasmisan yahay lagama xadfi karo hadduusan jasmisanayn ee uu rafcisan yahy ama nasbisan yahay halkaas waxaad ku darataa bisukuuni calaamujasmuun meeqay ahaayeen sukuun iyo xadaf waxa lagu jasmiyey nuunta waa inay sukun ee haddii uu ficilkaasu ku jasmisan yahay xadfu nuun ma laga xadfi karo nuunta waxaa la rabaa inuu ku jasmisan yahay sukuun ee afcaal qabso hadday noqoto kaana uu xadfu nuun ku jasmisan yahy in lagama xadfi karo shardiga afraad waxaad tidhaahdaa wakada laa tuxdafu fi lmawquuf calayh wa an yakuuna mawsuulan hadal wasliya waa inuu ku jiro ee aan lagu joogsan haddii lagu joogsado ee waxaaba waajibaba in sukuun lagula joogsado marka lama xadfi karo ah, lama xadfi karo kaasna sharxa ku dhigaa wakada laa tuxdaf fi lmawquufi calayh kan lagu joogsada lagama xadfi karo meeqa shardiyan haynaa afar shardi mudaaricnima waa haydaa majzuumna waa haydaa calaamatu jasmada marka la cadfa waa inuu sukuun ahaa ee xadaf uusan ahayn saddex shardi soo ma ahan wa anlaa yakuuna mawquufa waa inuusan mawquuf ahayn mid lagu joogsaday ee hadal la waslina wey meeqa shardi weeye afar shardi soo ma ahan shardigii shanaad in lam yalihaa nuunta haduusa la xidhiidsan saakinun xaraf reeban shardigii lixaad walaa damiiru nasbin damiiru nasbina waynuusan la xidhiidhsan damiirkoo mutasilu bihaa nuunta la xidhiidha naxwu isagoo nuun damiiru nasbi la xidhiidhsaday misaal maxaan uga dhignay in yakun hu falan tusallada caleyh misaaladii ayadoo la xadfay aaday u badan yihiin ayadoo la xadfay aad ayay u badan yihiin misaaladii waxaad tidhaahdaa naxw qowlihi tacaalى walam aku baqiyan waxay tihi maryamo binti cimraan seen ilmo ku dhalayaa aniyadoon aan bashar itaaban zaanigadna maahi horta ma guursan ah, zaanigadna ma ihi see ilma aan ku dhalayo waxaa la yidhi ilaahay adigaba ku abuura kugu dhex abuuray ilmaha ah, ilahay wax walba waa awooda marka walam aku fiiri shuruudii lixdaheedna waa laga helay waa laga xadfay munti walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdiisa walaa takun u ah lala nahyaa ku jirte waa jasmisan yahi lixdii shardi waa laga hela waa mudaaric waa jasmisan yahay calam jasmihi waa sukuun laguma joogsanoo meeshaan meel lagu joogsadayn ma ahan lama xidhiiran kama dambeeya xaraf reeban damiiru nasbana lama xidhiiro shuruuddii waa laga hela wain taku hadday ahaato qofka wixii uu sameeyey xasanatan fiiri wain takun ay ahayd taqu alaska yidhi taqu wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed